tafaraquu ijtimaacaadkaasi dadkaasi midnimadoodii waxyaala badan ayaa ka qayb qaata waxaa ka mid ah salaada jamaacada waxay tusinaysaa muslimiinta siday mid u yihiin siday isaga warhayaan oo ijtimaacaadkoodii midna waa yowmi midna waa isbuuci midna waa sanad sanadla weyaan oo midka yowmiga waa salaadaha shanta salaadood oo maalin walbaba ay ku kulmaan masaajidada ay salaadaha ku wada ogaan shan mar fi lyowm waleyla midna waa usbuuc weyn oo maalinta jumcaha waa tii khudbada la aqriyo si ay u kala warqaataan oo salaada jumcada sidaas oo kale midna waa sanad oo marka xajka la joogo waa tii yowmulxaj alakbari ay muslimiinta oo dhan ay ku wada kulmaan taana waxay tusinaysaa sida islaamka ama diinta islaamku ay ihtimaamka u siisay midnimada iyo in laska maxay dhahaan muslimiinta iska warhayaan salaada jamaacada fadligeedu axaadiid farabadan ayaa kusoo arooray waxaa ugu horeeya xadiidkan cabdulahi bni cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhuma rasuulka sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfaddi bisabcin wacishriina daraja salaada jamaacada waxay ka fadli badan tahay salaada keliga lagu tukado oo magooniga loo tukado qofka keligii uu tukado todoba labaatan darajo ayay ka fadli badan tahay ayuu yihi nabiga sal l l fadli badnaanshahaasi rasuulka uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxay tusinaysaa in ay afdalu bimacnaa akharu wa asyadu weyn way ka fadli badan tahay wayna ka siyaadsan tahay xagga ajarka alfaddu macnaheedu waa munfarid wa salaada keliga lagu tukado oo qofka keligii uu tukado oo uu maxay dhahaan usan jamaaco la tukanin darajadan waa thawaabka iyo qofka uu maxay dhahaan la yimaado weyn xadiidkan oo cabdulaahi bni cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu daahirkiisii ayuuba ku cadyahay in salaada jamacadu fadli leedahay laakiin haddii aan kala tafsiirino fadlu salaati ljamaca ayuu tusiyey iyo inay tahay adcaafu ajri salaati lfaddi ama salaat lmunfaridi qofka munfaridka salaada uu tukado inay ka fadli badan tahay salaada jamacada lagu tukado in salaada oo qofka keligii uu tukado inay sabaabkeedu ajirkeedu uu yaryahay oo salaada jamaacadu aysan gaarin salaada fadliga in hadii qofka daruuri ay ku xambaarto in ay ka gudmayso ay gudayso ayuu tusinayaa iyo ahamiyadda salaada ay leedahay iyo ciidamadeeda iyo weyninkeeda inay tahay acmaasha la qabto oo bani uu qabto oo waxa adoonka iyo rabbi ka dhexeey waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabinaya ay tahay sida axaadiidta saxiixada ay tilmaameen salaada jamaacadu waxay ku taxaquqdaa laba arin laba qof ayay imaam iyo mamuum haddii la helo waxay noqonaysaa jamaacadii nabiga uu sheegay fadligeedii ayaa la helaya afdalu min salaati اlfaddi macnaha imaam imamuum haddii la helo salaadaasi fadligeedii waa aada ugu fara yahay xadiidka labaad can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama salaatu rajuli fii jamaacatin salaada qofka uu ku tukado jamaaco tudacafu calaa salaatihi fii beytihi waa la lalaabaa salaada uu jamaacada ku tukaday midda uu gurigiisa kaga ku tukaday ayaa laga fadli looga laalaaba weyn macnaa midda jamaacada lagu tukada ayaa fadli badano oo mudaacaf ay noqonaysaa oo waxay ka fara badan tahay midda guriga uu ku tukado iyo midda suuqiisii uu ku tukado oo meeshiisii ganacsiga waxa ay ka fadli badan tahay khamsan wa cishriina dicfan todoba i shan iyo labaatan adcaaf ayay ka fadli badan tahay yuri nabiga sal l slam sababtu ay taa ku dhacda maxay tahay wadalika annahu idaa tawada'a sababtu ama arinka wuxuu ku dhacay markuu weyse qaato oo fa axsana alwuduu'a weyse qaadka uu hagaajiyo wanaajiyo uma kharaja ila almasjidi kadibna uu masaajidka uu soo aado laa yukhrijuhu ila asalaa uusan usoo uusan soo saarin gurig uusan ka soo bixin ilaa salaad darteedi mooyaane huma laa yukhrijuhu ila asalaat lam yakhtu khudwatan ma qaado talaabo ilaa ruficat lahu biha daraja talaabadaa oo qaaday darteedii waxaa loogu koryeelaa darajo ayaa loogu koryeelaa ayuu nebi yiri sala allahu caleyh waali wasalam wa waxuta waxaa laga hoobiya oo laga tiraa canhu xaggiisa bihaa sababta talaabada awgeedii khaia ayaa laga tiraa weyn khaia ayaa laga tiraa marka salaada jamaacada oo la aado fadligaas ayay leedahay weyn siduu nabiga tilmaamay sal l slam in qofkii darajo loo koryeelo xumaana laga tiro weyn waxuta canhu khatii'a fa idaa sallaa haddii uu tukado oo salaadii jamaacada uu tukado lam yazal kamalam tazal ilmalaaikatu malaaigtu kama zuusho ayuu yihi nabiga sal allahu alayhi wasalam kama zuusho ayuu yihi nabiga sal l slam tusalli calayhi inay ku salinayso qofka ay u ducaynayso maadaama uu qofka tukaday muslimka uu daa'imay fii musallaah meesha uu ku tukaday macnaa inta uu booskii uu ku tukaday uu daa'imsan yahay malaa'igtu kama zuusho inay u ducaynayso maxay leedahay marka allaahuma salli calayhi ilaahu ku salli ay leedahay allaahuma kfir lahu ilaahu u dambi allaahuma arxamhu ilaahu u naxariiso marka salli calayhi bacd alculamaa wuxuu ku fasiray ilaa u naxariiso marka in salliga iyo naxariistu ay kala duwan tahay waxaa tusinayo hadalkan dambe oo allahuma salli calayhi allahuma kfirle allahuma arxamhu hadday salliga iyo naxariistu isku mid ahaan lahaayeen naxariistan lama soo celiyeen laakiin macno ah, ka qudta dheer ayay xambaarsan tahay lafdu salaa hanauhu ilaahay ammaantiisa uu ku ammaano cinda almala-il aclaa sida bacdu salaf ay ku tafsiiriyeen <clears throat> waxay leedahay malaaigtu marka qofka markuu masallihii uu ku sugan yahay allahuma salli calayhi allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ilaahw u naxariiso ilaahw u dembi dhaaf ku salli leedahay <clears throat> walaa yazaalu fii salaatin qofkii inuu salaad ajirkeedii helaya kama zuulo man salaa inta uu salaada sugayo intuu masaajidka fadhiyo qofkaa ajar salaadeed ayuu leeyahay qof salaad ku jiroo kale ayuu noqonayaa weyn hayra anahu waxaa u banaan inuu hadlo ayaa u banaaweyn marka xadiidkan abi hureyre radi allahu tacaala canhu wuxuu sii taakiidinayaa xadiidkii ka horeeyey oo tusinaya salaada salaad jamaacadu inay fadli badan tahay oo maxaa yeele nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam salaatu rajuli fii jamaacatin tudacafu calaa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi macnaha qofka salaada uu ku tukada jamaacada waxay ka fadli badan tahay mida uu gurigiisa iyo suuqiisa uu ku tukado shan iyo labaatan adcaaf ayay ka fadli badan tahay yuri nabiga sal l slam sababtuna maxay ku timid wadalika anahu idaa tawadaa hadduu weyse qaato oo fa axsana alwudua weysadii uu hagaajiyo uma kharaja ila lmasjidi uu masaajidka soo aado xaggiisii laa yukhrijuhu ila salaa sababta usoo baxayna ay tahay salaad darteed mooyaane wax kale uusan usoo bixin lam yakhtu khudwatan tallaabo ma qaado ilaa haddii u qaado rifacad lahu biha daraja darajo ayaa loo koryeelaa waxuta canhu biha khati'a gefna waa laga hoobiyaa oo laga tiraa faidaa salaa haddii uu tukado lam tazal ilmalaaikatu tusalii calayh kama zooraysa malaaigtu inay ku salinayso maadaama fii musalaa inta uu fadhiyo ama uu daa'imsan yahay meesha uu ku tukaday waxayna leedahay allaahuma salli calayhi allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu ilaahu ku sali ilaahu u naxariiso ilaahu u dambi taa ayay leedahay walaa yazaalu qofkii kama zuulo oo tukaday fii salaatin inuu salaad ku sugan yahay maada man tadara salaa inta uu sugayo weyn intuu salaada u xabisan yahay qofka ajirkii salaada ayuu helaya weyn marka xadiidka mawduuciisu wuxuu ahaa bayaanu fadlu salaati fi jamaacati wa sababu dalika macnaha salaada jamaacadu in la cadeeyo fadligeeda iyo asbaabta fadliga ay ku timaado in lasii bayaaniyo oo ah in markuu weyse qaato weysada uu hagaajo uu soo baxo talaabada uu soo talaabooyinkaasa ajir loogu qoraa weyn ajir loogu qoraa marka fadliga aan xadiidkan maxaan ka faa'iideynaa marka waxaan ka faay dikru rajuli fi xadiidi laa yamnacu lmar'atu min taxsiili اljri weyn almadkuur macnaha haddii maanta nabigu uu yidhi salaatu rajuli fi jamaaca gabadhana hadday jamaaca ku tukato inay fadligaa helayso kama zuulayso weyn hadday masaajidka soo aado ay usoo baxdo salaad dartii maxaa yeele fa ina annisaa shaqaa'iqu rijaali kamaa habata fi lxadiid gabdhuhu ama dumarku waxay yihiin ragga ayay shaqiiq u yihiin weyn laakiinse gabadh waxaa u fadli badan gurigeeda inay ku tukato ayaa u fadli badan sida xadiidkii saxaabiyadda nabiga markay weydiiso tiri rasuul alla waxaan jeclahay inaan kula tukado oo uu yidhi inaad salaada gurigaaga ku tukata waxay ka kheyr badan tahay inaad ila tukatid uu yidhi nabiga sal ly slam marka salaada nabiga lala tukado oo masjidka nabiga lagu tukado ayaa waxay ka fadli badan tahay gabadha ugu fadli badan tahay inay gurigeeda isaga tukato sababtuna maxay tahay waxay intay gurigeeda ku jirto waxay ku jirtaa afsar ayay ku jirtaa waxaa laga yaabaa tabaruj iyo waxaas irisan ka dhicin wuxuu kale xadiidka faa-iideeyey qofka haddii uu guriga ku tukado in salaadiisu ay sax tahay ay ansaxayso laakiin ajirkii uu ka waajibka uu ka dhacayo laakiin ajirusan ajirkii jamaacada uusan helaynin waayo sixatu salaati fi lbeyti wasuuq waayo salaatu rajuli fii beytihi wa fii suuqihi ayuu nabiga yihi sal ly slam adcaafuu tilmaamoyaan aysan jirin ma uusan sheegin rasulka sal slam ajirka la sheegay ee xadiidka kusoo arooray wuxuu muqayad ku yahay eh, shuruudihii la sheegay oo ah in eh, la hagaajiyo tahaaradii eh, in khasadka uu yahay masjidka in la aado in qofkii ikhlaas uu sameeyo inuu masaajidka u qumo weyn aaditaankiisii maxaa tabciifkaas ajarkaa la laalaabayo maxaa lagu helaa awalan in qofkii weysadii uu shuruudaheedii iyo arkaanteedii iyo maxaa waajibaadkeedii uu soo hagaajiyo tan labaad maqsuudkiisii ama ulajeedkiisii inuu yahay in masaajidka uu salaad kusoo tukado iyo in salaadii waajibnimadeedii iyo maxay dhahaan ikhlaasnimadii qofkii laga rabay inuu la yimaado weyn laakiin haddii lagaa sheego uu u sameeyo camalkiisii waa uu bira faman yacmal midqaala daratin khayra yara waman yacmal midqaala daratin shara yara faman kaana yarjuu liqaaa rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada wuxuu kale xadiidka faa fadlu lmashi ila lmasjidi u masaajidka loo socdo fadliga uu leeyahay oo maxaa yeele waxaa ka dhalanayso in qofkii darajana kor loogu qaado darajana eh, xumaana laga tiro ayaa ka dhalanaysa siduu nabiga sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi sidoo kale xadiidku wuxuu faa'iideeyey fadhiga masaajidka la fadhinaya salaada la sugayo in ay fadli badan leedahay ayaduna waan ka faa'iideyna weyn iyo in maasada la hagaajiyo hagaajinteedii dadka lagu booriyo muxsinna qofka ma noqonayo inuu umuurtan soo soco um, wixii nebiga uu faray in ibda ifcaluu ibda-uu bimaa bada allahu bihi ama nabiga sal ll slam xadiidkii aan soo marinay cumaan bin cafaan uu ahaa man tawada'a naxwa wudu'i haada oo nabiga siduu u weyse qaatay aduu qofka u weyse qaato fadliga ajarka kusoo arooray ayuu helayaa weyn maxay dhahaan weysada weyn wuxuu kaloo xadiidka kusoo qatimay fadlu intidaari salawaati fi lmasaajidi ama masjidka qofka inuu salaada ku sugo fadliga ay leedahay in uu helayo ajarkii qof salaad ku jiroo kale ayuu tusinaya weyn sida xadiidkan uu bayaaninay weyn xadiidka xiga ee eh, xadiidka laba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul llahi sal ly slam ahqalu asalaati cala almunaafiqiin salaad midda ugu culus munaafiqiinta dushooda waa salaatu alcishaai wa salaat alfajri salaadaha ku adag inay ay ilaaliyaan waa laba salaadood oo salaada subax ee fajarka iyo salaada cishaha oo ma kari karaan weyn oo ma awoodaan inay daa'iman eh, manaha eh, walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaa kusaala waatuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa marka labadaas salaadood oo fajarka iyo salaada cishaha ayaa ku adag walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku dhex jira oo ajar ah la atowhumaa walow xabwaa way imaan lahaayeen walow iyagoo gurguuranayba ha yimaadaane walaqad xaqiiqee wallaahi an ku dhaarte walaqad wallaahiye hamamtu waxaan hameeyey an aamura bisalaa inaan amro salaada in loo aqimo oo fatuqaama loo aqimo uma aamura rajulan kadibna aan amro nin inuu dadka tujiyo oo fa yusallii binnaas dadka imaam u noqdo uma antaliqu kadibna aan tago aniga macii birijaalin anoo ay ila jiraan rag oo macahum xusunun min xatabin xirmooyin oo qoryo ah ay wataan ay sitaan ilaa qowmin dad aan aadno xaggooday dadkaasoo laa yashhaduuna aanan soo xaadirin asala salaada jamaacada aanan imaanin aan aadna weyn fa uxriqa calayhim buyuutahum binnaari markaa aan guryahooda ku gubo dab aan kula holciyo marka culamada waxay leeyihiin xadiidkan oo nebiga hamiyey inuu guryaha ku gubo riwaayada qaara ah waxay leeyiin lowla nisaau wadacafa hadday caruur iyo habeenaysa jiri lahayn guryahan ku gubi laha laakiin guryaha waxaa ku nool dad macduuriina ah ku nool dumar aan ku waajibin waa salaada jamaacada ayaa ku nool sidaa aageed ayuu nebiga uga haraweyn laakiin uu hameeyey nabiga inuu gubo macnaha gubitaanka waxa gaarsiiye waxay tahay salaada jamaacadu inaysan sahlanayn oo meel culus ay ka joogto diinta islaamka sidai rasuulkeena suuban uu tilmaamay athqalu salaata cala almunaafiqiin salaad midda ugu culus munaafiqiinta dushooda waa salaatu alcishaai wa salaatu alfajri walow yaclamuuna hadday garan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxaa ku dhex jiro ajar ah labadaa salaadood la atowhumaa way imaan lahaayeen salaadihii walow xaban ayagoo xabadka ku socda xitaa walaqad hamamtu wallahi an ku dhaartay waxaan hamiyey an aamura bisalaa inaan salaada u amray loo aqimo oo fatuqaama la aqimo uma aamara rajulan kadibna aan amronin inuu tujiyo oo fa yusalii binnaasi dadkii uu tujiyey uma analiq kadibna aan tega aniga macii birijaani anagoo rag ila jiraan macahum xusamu min alxaabi xusmo oo xaab qoryo ka samaysan ilaa qowmin dad xaggooda aan aadno dadkaasoo laa yashhaduuna salaa aan salaada xaadiraynin dad aan salaada soo xaadirin inaan xaggooda aado oo fa uxriqa calayhim buyuutahum guryahooda aan ku guba marka marka xadiidkan xukm salaat ljamaaca eh, xukunkeedii ayuu tusinaya xukunkeedii ayuu tusinayaa in salaada jamaacadu ay tahay maxay dhahaan mid eh, culus maanaa mid oo xagga islaamka eh, in la ilaaliyo ay waajib tahay oo laazim tahay sida ay aayadaha iyo axaadiidta ay tilmaamayeen xadiidkan wuxuu tafsiir u yahay qowlka rabbi subxaanahu wa tacaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala aayadahaas ayay tafsiir u tahay weyn waidaa qaamuu ila salaa qaamuu kusaala hadday salaada soo aadaan iyagoo caajisay imaanaan walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala weyn midda labaad ana taacata laha fii qalbi lmumini makaanun wa daacada oo qofka muminka uu la yimaado qalbigiisii waxay u noqotaa nuur waxayna u noqotaa sababa inshiraaxi sadri in laabtiisii ay u fisanto itumaniinatu nafsi inuu helo nafta xasiloonideedii <clears throat> macsiyadu qofka waxay u keentaa qalbigiisa inuu ciriiri noqdo kaanamaa yasacadu fi samaa waatuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala qofka sadrigiisa islaamka uu ku saxira eh, faman yurid illaahu yajcal sadrahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaanamaa yasacadu fi sama siduu alla leeyihi subxaanahu watacaala in la tilmaamay xadiidka uu bayaaniyey munaafiqiinta simaadkooda inay ka mid tahay in salaadihii ay ku culus tahay oo khaasatan salaada subuux iyo salaada cishaha munaafiq waxaa la yidhahdaa qofka waxa uu aaminsan yahay aan soo xaadirin oo waxa keyrkiisii yudhiru maa laa yactaqid wuxuu muujisanaya wuxuusan aaminsanayn min alqowl walafcaal qowl iyo ficil waxa aata waxaa laga yaaba qofka inuu yiraahdo muslim ahay lowsan muslim ahayn afku macnaa afku muslim inuu yahay qalbigina uu gaal ka yahay sidoo kale salaada subax iyo fajarka iyo salaada cishaha fadliga ay leeyihiin ayuu xadiidka tilmaamay walow atow la atowhuma walow xab wan weyn way imaan lahaayeen walow xabadkaba ha ku socdaaneen xadiidka wuxuu kaloo inoo faa imaamka ama muslimka qaaidka weyn in uu ciqaabi karo dadka yucaaqabu bilmaali in ra-aa almaslaxata asharciya inuu maal dadka ku ciqaabi karo hadduu arko maslaxa inay tahay waayo gurigii gubitaankiisii waa hanti la baabi weyn waxaa kaloo lamid mid ah in uu maxay dhahaan waxyaalaha lahwi uu burburiyo hadmul buyuud guryaha inuu dumiyo haddii aan maslaxad ay ka hor imaanayso weyn ama macaasi lagu sameyn zine iyo wixii lamid ah, ama buyuutal ghinaa oo kale haddii tahay inuu burburin karo weyn iyo wuxuu kale xadiidka faa-iideynaya in dadka dhibaatada sameeya oo junaada ah in sigii qararo ah aysan iyaduna ogeyn la la kadin karo la qaqaban karo xukunkana lagu fulin karo culammadu way isku khilaafeen oo xadiidkan markay arkeen qaarna waxay yidhaahdeen maxaa laga ikhtilaaf ayaa ka jiro wujuubi salaati aljamaca fadahaba taa'ifatu ilaa istixbaabiha wa aakharuun inaha fardun cala alkifaaya qaarna waxay dhaheen fardu cayn weyn saddex qool ayaa ku jirto salaada jamacada qaar waxay mustaxab u qaarna waxay fardu kifaaya weyn qaarna waxay fardu cayn weyn cala lacyaan daahiriyadana waaba kasii xad waxay yidhaahdeen waxay ka mid tahay shardu min shuruudi sixati salaa shardun shardu sixatin fi salaa ayayba jamaacada ka mid tahay yidhaahdeen laakiin qowlka ugu raajixsan oo ascadu hadihi alaqwaal waxayn qowlka ahlu xadiidka ay ku tageen oo ah inaha waajibatun cala acyaan liadilatin sariixa inay dadka acyaantu waajib ku tahay ragga inay salaad jamacada waajib ku tahay ayay tusinaysaa waxaa la mid ah xadiidkii hadda aan aqrinayno ahaa nabiga la ah walaqad hamamtu xadiidkaas waayo walaa yahamu rasuul sal sl bitaxriiqihim ilaa calaa tarki kabiir kabiira nabiga ma uusan hamin shay inuu ku gubo ilaa inay ka tageen shay weyn mooyaane waxaa la mid ah xadiidka cabdullahi ibni uma maktuum oo nabiga ka idin dalbay oo uu yidhi nabi allow gurigii aan ku tukado maadaama cid garqabanaysa aysan jirin iyadana waa tusinaysaa waxaa kaloo tusinayo xadiid sanadkiisu wax ku jiro laakiin uu leeyay man samica nidaa falaa salaata lah xadiid ibn cabaas laakiin sanadkiisi mawquuf ee culamada qaar yihaahdaan xadiidkan maadaama nabiga uu hamiyey gubitaanka wuu ka haray weyn ma uusan gubin waxay dhahaan culummadu haritaankaasi waxaa keenay nebigoo laga reebeen in naar nifaaqa eh, midda labaad nifaaqa eh, nabiga uu yiri athqalu salaata cala almunaafiqiin salaatu alfajri wa salaatu alcishaa'i nifaaqa nabiga uu tilmaamay muxuu yahay marka nifaaqu waa idhaar eh, huwa aladii yudhiru aliimaan wayakfi lkufra iimaanu qofka muujisanayaa wuxuu qarsanayaa gaalnimo oo qarsanaya mushtaqu min naafiqaa waxaa laga keenay waxaa laga soo qaatay kelimada nifaaqa darb in nifaaqa sidiisaba laba nooc weya nifaaq camali iyo nifaaq ictiqaadi midna waa camal midna waa ictiqaadi midka ictiqaadkaasii daran oo gaalnimo sida cabdulaahi ibni ubay cabdulaahi ibni umay oo oo kale kii ay kusoo dirtay suurat lmunaafiqiin iyo munaafiqiintii aayadaha qur-aanka ay tilmaameen oo dhan midka camaligana waxay tahay qofka in uu camalkiisii iyo qowlkiisii uu iskhilaafo weyn taas iyadana nifaaq weyn midda kale ee xadiidkan uu noo tilmaamayo waxay tahay in qofka muslimka uu ku dadaalo waxa diintiisii iyo cirdigiisiiba ilaalinayo wuxuu kaloo xadiidka tilmaamay nabiga sababta uu guryaha ugu gubi waayey dadkii salaada ka tegay waxay tahay xadiid kale wuxuu kusoo arooray oo axmed ibn xambal uu musnadkiisi kusoo saaray waa can dariiq aakhar lowla nisaau lowlaa maa fi lbuyuuti min annisaai waduriya aqamtu salaata alcishaaa wa amartu fatayaani yaxriquuna maa fi lbuyuuti binnaari saasuu yiri nabig sal l slam macnaa haddaysan jiri lahayn yuri guryaha inay caruur iyo dumar ay joogaan guryaha waxaan amri lahaa rag kusoo guba kuwa aan salaada jamaacada imaanin ayuu nabig yiri sal slam وعن cabdاللahi بن cmر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى اه علي سلم qاaل إda اstأdنت أxadكم امرأة hadday ka ida dalabto axadkiin xaaskiisii oo ay ilalmasjidi masaajidka inay aado hadday weydiisato falaa yamnacha yuusan u diidin yuusan diidinuu yidhi qaala wuxuu yidhi bilaal ibni cabdillaah wallaahi lanamnacahunna wallaahi aan ku dhaartee waan u diidaynaa weyaan wallaahi lanamnacahuna waan ka reebeen ka reebeen qaala wuxuu yidhi eh, faaqbala cabdullah fa aqbala calayhi cabdullah waxaa qaabilay cabdullaahi faaqbala calayhi waxaa soo qaabila cabdullaahi fasabahu saban wuu caayay caayitaan sayi-an aada u xun ayuu caayay oo maa samictuhu aanan maqlin sabahu milahu qad sidaa oo kale s waxau caynaya weligii aanan ka maqlin wa qaala wuxuu yihi ukhbiruka can rasuulillaah waxaan kaaga sheegaya nebiga xaggiisii miyaad leedahay adigana wataquulu wallahi lanamnacahunna oo ma waxaan leedahay wallahi waan ka reebayna miyaad leedahay weyn oo nebigi sala allah alay slam aan ku lehay nabigaa sidaa yidhi adikana ma waxaad leedihiin waan ka reebaynaa oo waan u diidaynaa miyaad leedahay weyn wfii lafdi limuslimi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah ha ka reebinuu yihi adoommada eh, alle masaajida alle ha u diidinuu yihi nabiga sal اllahu alay wslam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah ha u diidina adoommada alle masaajida alle ha u diidinuu yihi nabiga sal اllah alay slam marka waxay keenaysaa xadiidkan xadiidka can cabdilaahi ibni cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhuma can inabiy sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ida sta'danat axadukum imra'atahu ila lmasjid axadkiin haddii ay ka idin dalabto xaaskiisii masaajidka inay aado falaa yamnacahaa ha u diidin yuusan u diidin yuusan ka mancinin qaala bilaalu bnu cabdilaah bilaal oo cabdillahi bni cumar wiilgu dhalay ayaa wuxuu yidhi wallaahi lanamnacahunna wallahi aan ku dhaartay waan u diidaynaa dumarka qaala wuxuu yidhi fa aqbala caleyhi cabdullah cabdullaahi wuxuu la soo qaabilay ninkii wiilkiisii oo inuu caayo fasabahu saban wuu caayay caayitaan oo aada u daran oo maa samictuhu sabahu midlahu qad sidaa oo kale wax u aanan weligii maqlin ayaan maqlo yidhi qaala wuxuu yii uqbiruka can rasuuli lah waxaan kaaga sheegaya nabiga xaggiisaan kule nabiga saasuu leeyahay oo wataquulu wallahi lanamnachuna miyaad leedahay adna wafi lafdin laa tamnacu imaa allahi masaajid allah addoomaha alle ha u diidina masaajida alle ayuu nabiga yiri sal allahu alayh ali wasalam marka wuxuu tusinaya in dumarka hadday idin weydiistaan xaasas zawsaadkooda inay masaajidka aadaani inuusan diidin weyn oo masaajidka inay aadi karaanna ay u banaan tahay ayuu xadiidka faa'iidaynayaan oo mancinta naagaha loo diidayo masaajidka inaysan fiicnayn oo inay dumarka ka qayb galaan salaada jamaacadu inay fiican taha weyn haddii aysan aysan mafsada sharci aysan ka ratibmaynin oo shuruuddii loo dejiyey inay muxtashabo tahay xijaabkeeda qaato aysan iscarfinin tatayub aysan samaynin sakhab iyo buuq aysan kicinin si adab leh iyo naamuus leh ay masaajidka u timaado ziinana aysan mutabarij aysan noqonin intaasoo dhan ayaa laga rabaa weyn وألا تkرج متبرجة بزينة ولباس ألا تتkd وسط طريق inaysan marin ريqa bartankiisii inaysan salaad mooyn wa kale aysan usoo bixin in ay ay zawjkeeda ka idin dalabto in ay ogaato maxay dhahaan haddii zawjkeeda usan u idmin aysan bixi karin laakiin oo zawjka waajib ku tahay inuu u fasaxo weyn siduu nabig yihi salى الlahu عalيه wali wasalam can cabdilaahi bni cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma qaala salaytu maca rasuuli lahi sal l slam rakcatayni waxaan la tukaday nabiga sala allahu alayh wasalam labadii rakac ayaan la tukaday oo labadaas rakacdood oo qabla duhri ahayd wa rakcatayni bacdaha macnaha rawaatibtii ayaa la gelayaa salaadaha sunooyinka raatibada ahayd waxaan la tukaday nabiga sal l laba rakac oo duhurka ka horeyso iyo laba rakaca ka dambeyso warakcatayni bacda aljumucati salaada jumcaha gadaasheed laba rakac la tukado warakcatayni bacda almaqribi laba rakac maqribka ka dambeyso iyo rakcatayni bacda alcishaa iyo laba rakac cishaha ka dambeyso wa lafdin faama almaqriba walcishaa waljumucatu fa beytihi salaada labada sunno ee maqribka iyo cishaha iyo jumcaha wuxuu ku tukaday gurigiisu ku tukaday hadda salaada subax ma uusan sheegin waxaad tilmaami doonto oo xadiidka kale oo xafso ayuu weydiin doonaa oo waayo maadaama nabiga gurigiisii uu ku tukan jiray ayaa wuxuu sheegi doonaa in caaisha macnaa xafsa ay ogaatay in nabiga sal l sl gurigu tukan jira waay sal l slam wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi lam yakun rasuulilaahi sal la sl lam yakun ma ahin rasuulullahi calaa shayin min annawaafili ashadda tacaahudan minhu calaa rakcatay alfajri nabiga ma uusan ahayn uri shay uu aada ugu dadaalo sida ugu dadaali jiray salaada labada rakac ee fajarka ka horeysa weyn salaada fajrka ka horeysa wa fii lafdi limuslimin rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada rakac ee fajrka ka horeysa waxay ka kheyr badan tahay adduunyo iyo waxa ku dhex jira ayay ka kheyr badan tahay ayuu nabig yihi sal l slam wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalat qaalad waxay tihi lam yakun ma ahayn rasuul lahi sal l slam rasuulka alla ma ahayn sal slam calaa shayin min annawaafili ashadda tacahudan mid oo kaga dadaal badan yahay laba macnaha ma uusan ahayn nabiga shay uu kaga dadaal badan yahay xagga sunooyinka labada rakaca ee fajarka la tukado sidaas ayuu nabiga sala allahu caley wasalam ayuu ahaaweyn mid ku dadaala labada rakaca ee fajarka ka horeysa sababtan maxay tahay nabigu wuxuu yihi sal ll slam rakacataa fajr labada rakaca ee salaadaas wax ka horeysa khayru min addunya wamaa fiiha adduunyai wax ku dhex jira ayay ka khayr badan yihiin ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi waali wasalam hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثور الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير وانتم بلاد وربكم تدعونا بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور